فجنا وفي كفنا شعلة من علوم توحيدنا عزة المسلمين به قد ظهرنا عنيدا ظلوم فلا عصبة تستبيح الحياة وتجعل منها دماء اللحوم وتوحيدنا عزة المسلمين به قد قهرنا عنيدا ظلوم فلا عصبة تستبيح الحياة وتجعل منها دماء اللحوم سياتي الضياء السبيل حلقة سكوي تبنات كسلوه الشيخ عمر وعلى آله وأصحابه أجمعين أه وحان كسو هاد ما دام aan muxaadaradeenii hore ay ahayd waxaan ugu bilownay aladilatu almuttafaqu calayha almuxtaju biha sharcan adiladii markaan ka hadalnay waxaan munaasabo ahaan aan ugu hadalnay aan ugu hadalnay adiladii maadaama ay dadkii muslimiinta ah waqtigan jooga ay diideen qofka bani aadamka ana waa inuu wax un samaystaa marka wixii adiladaas aan ahayn ee la samaystay ee sharciga ilaahay in lagu bixiyo loogu talagalay aan ka hadlayn markaa waxyaalahan ka hadalna waxaa ka mida ah xeerka oo dadka reer baadiyaha badanaa iyo qabaa'ilka ay ictibaariyaan sidaas oo kale reer magaalkana xeer bay leeyihiin baan yidhi waxaa weyaan waa dimuqraadiyada waxa la yidhaahdo marka dimuqraadiyadii baan kuu sheegay waxa u dhexeeya islaamka iyo dimuqraadiya inayna dhici karin labadooda marnaba inay hal meel isla galaan ay hal meelna iskula socdaan ay yihiin labo oo aan waxba shaqo iskulahayn ay tahay midkood haddaad qaadatana mid kale aad ku gaalowday liannahu inaad muslim tahay oo shareecada islaamka aad qaadato dimuqraadiya waa diiday haddaad dimuqraadiya aad qaadatidna sharci islaamka waa diido oo wax iskeeni kara ma aha marka waxaan kaga jawaabay arrintaas islaamka waxyaalaha uu diyaariyey uusan ogolayn in dimuqraadiya iyo nidaam kale ayna samaysanin yaan qayb dhankaaga hadlay marka waxaan ku yidhi waxa aan sheegay waxaad ugu qiyaas qaadataa inta kaleo aan la sheegin liannahu waxaa weyaan shareecada iyo dimuqraadiyada macnaheedu waxaa weyaan haddii lilaah laysbarbar dhigo in aayad kasta iyo xadiid kastoo nebiga ka soo arooray in la fiiriyo meeshuu ka diidanaya meesha iska ogolyihin marka taa waxaa noo caddaatay namaadijta yaroo aan ka sheegnay islaamkii dimuqraadiya wax iskeeni kara ayna ahayn ee labadoodii ay yihiin laba nidaam oo mid kastaba ciddii samaysatay lagu caabuday marka waxaan rabaa inuu wax aan kaaga sheego intaana haway sii gelin dad badan baa waxay dhihi doonaan war sheikhakan waxaa weyaan dimuqraadiyada iyo xukunka muxuu isu dhex jirinaya oo dimuqraadiyada waxaa dhici karta madaxweynadii majliska in lagu doorto nidaamul xukmigana shareecada islaamka ee la qaato aniga waxaan ku leeyahay sideedaba qofka bani aadamkaa markuu hadlayo waaqica uu ku nool yahay iyo tajribada lasoo mara indhaha ka laabta ma ah xaqiiqada jirtaa waxay tahay wax dimuqraadiya caalamulislaami iyo caalamulgaal lagu dabaqay ee shareecada islaamka ana la qaatay meel ay ka dhacday ma jirto marka haddii aad tidhaahdo waxaan jirin baan aniga tilmaamayaa waxaad noqonaysaa adigii hadda ka hadlaya ina casriga iyo nolosha aan la soconno yaa waxaad noqonaysaa waxaan jirin cid ka hadlaysaad noqonaysa sidaa daraaddeed waxaan ku siina calaa sabiil mithaal hadda soomaalida dowlad bay ka sugaysaa inay ay kaga timaado kenya waxay ahaataba ha ahaato aniga hadda ka hadli maayo Eh, ha socoto ama ima socona ka hadli maayo laakiin misaal ahaan mihaal ahaan waxaan kuu sheegaya eh, markii dastuurkii dowladda ay dhigatay waxa ku yaalana waanu wada ognahay sida islaamka uu kaga hor imaadana waan ognahay dowladdaa marka dastuurkaas waxaa laga dhalin doonaa qawaaniin iyo axkaam baa laga dhalin doonaa ma waxay kula tahay hadeertaan markii dowladdii ay timaado wixii mukhaalafo ama eh, dembi ahoo dhaca dowlad kasta waa inay nidaam u samaysataa cuquubo lagu abaalmari markama waxay kula tahay maanta in dowladdaas haddii ay timaado xamar ay tiraahdo markaa eh, nidaam waxaan samaynayaa dembiyaasha ummadda ka dhex dhacda cuquubaadkii lagu abaalmarin lahay baan samaynaya markii dadkii ay tidhaahdo ma kula tahay in la dhihi doono haddii qof uu xoolo xado haddii qof uu xoolo xado in la dhihi doono ninkaa xoolaha xaday eh, gacanta ha laga gooyo maa la dhihi doonaa mase waxaa la dhihi doonaa ninka xoolo haday ha la xero intaasoo eh, maalmood ama intaasoo bilood ama intaasoo sano ha la xero eh, maxaan ku yidhahdaa intaasna hala ganaxa la dhihi doonaa jawaabta waxay tahay midda dambo gacan hala goy dhihi ma dhihi doonaan waxay dhihi doonaan hala xero intaasna hala ganax haddii zina ay dhacday laba qofood iska zinaystaan markii maxkamadooda la keena maxay dhihi doonaan ma waxay dhihi doonaan labadaan haddayna hore guuriga gelin boqol jawlad ha lagu dhufto may dhihi doonaan haddii nin hore guur u dad hore guur u hala dirim ay dhihi doonaan marka waxay dhihi doonaan hadday zinada labada qofood khiyaarkoodii u samaysteen wax dembi ay tahay ma laha oo waa xor ayaga isu xor e eh may dhihi doonaan haddii gabadhii la qasbay la xoogayni ninkii intaasoo sanaa la xelaa intaasoo xoolaa laga rabaa marka waxaan ku weydiinaya adiga shaksi ahaan muslim marka tahay haddii aan idhaahdo labadii qofood iska zinaysata bay raalli isla waxba kama qabno miyaysan ahayn zinadii macluum min addunya bidaruura inay xaraam tahay lagu ogaay in la banneeyey in maysan ahayn taas bixaddi daatiha waa gaalnimo weyaan haddii aad tiraa zinadii labadii qofood hadday raalli isaga yihiin sharciga islaamkaa u ogolayn haddii tiraa waa bannaan yahay taasaa gaalnimada ah haddii aad tiraahdo dadka saas u zinaystayne sharciga islaamku qaadi maayo waan xeraya ama intaasoo ganaaxanka qaadaya waa xugum kaloo xugum jaahili ah w marka sidaa daraaddeed yayna dhici karaynin dimuqraadiyan aniga la imiday qawaaniinteedii ma qaadanayno meel ay ka jirta malaha marka waxaanu ognahay waxaa dimuqraadiyada leeyahay qaanuunkeeday wadataa qaanuunkaasna wuxuu ka soo horjeedaa islaamka ayuu ka soo horjeedaa qofkii yidhaahda arrintaas waa bannaan tahayne arrintii aan horay kugu sheegay oo ahayd su-aashii aan isla ogolaanay oo ahayd dadkan waxay leeyihiin war dimuqraadiyada ha la qaato liannahu waxaa loo qaadanaa tajaarib badanay soo martay markii la aasaasay kumanaan sana ay soo dhaaftay maanta waxay joogtaa meel khaalis ah oo intii cuyuub ahoo dhan bani aadamka soo kufkufay waa laga soo saxay marka waxay joogtaa meel dhammaystiran oo bani aadamka dhan inuu wada qaata ay habboon tahay oo meel kastaba casri kastaoo la gaara meeshii laguga dari lahayn waa u bannaan tahay aan wada qaadana gaaladeenna iyo muslimkeenna saasa hadda la waday marka aniga waxaan ku leeya taas waxay la mid tahay nidaamkii hore uu jiri jiro huquuqaada la dhihi jiray ama shuuciyada salafay dhihi jireen waxay dhihi jireen war nidaamka annaga aan wadan in wax kasta shuuciye ay ahaato maalka laysla lahaado dumarka laysla lahaado cilmiga dadka uu dhexeeyo nin kastana uu macnaa inta awooddiisa kari karta ummadda uu ku biiriyo intuu asiga u baahan yahayna uu ka qaato sidaas ay nidaamkaas uu jiri jiray nidaamkaas wuxuu kaga kaga fiicnay midda dimuquraadiyada la yidhaahdo waxa weeyaan asiga wixiisa ma mabuu qarsanaynba oo waxay ahayd laa ilaaha waalxayaatu maadda ilaahay ma jiro waxa noloshaan abuurayna waxa weeyaan dabiicada abuurtay marka ilaah uma baahnin waxaan diin laleeyahayna waa khuraafaad ayada sidaasay ay wax dhan u bareertay laakiin dimuqraadiyada waa gaalnimo lasabka weeyaan keli ah marka sidaa daraaddeed haddii hanti wadaagii la dhehi jiray war waa soo bislaatay markii ruushka uu ku qabsaday oroba sharqiya oo dhan iyo aasiya eh, inteeda badan oo yidhi caalamka waa in risaaladan aan ka dhaadhiciyo ummadda waa inaan ka xureeyo khuraafaadkan waa in nidaamkan bislaade la qaata sidaa markii la yidhi fi nihaaya waxay u dambaysay inuu nidaamkii iska kordumay oo aanu ognahay maanta in wuxuu ku dambeeyey ciddii soo aasaastay xataa ay ku kufrisay oo layidhi hanti wadaag wax la yidhaahdo wax laa'iqa ma aha wax ummadda ay ku dhaqmi karta ma aha marka aniga waxaan leenahay mas'alatu mas'alatu waqti weeyaan dimuqraadiyada hadda la buunbuuninayo oo laleeyahay way soo dhammaatay way soo bislaatay waxaan anigu ogahay yaqiin aan u qaadanayaa in sidii hanti wadaagga u dambaysa ay dambay doonto ummadda hadda u buunbuuninaysa waa ina caalamka ka dhaadhicisa doonaysane in ay ku dabagaboomaysa aniga waan hubaa taas xaqiiqana u hubaa anigoo ilaahay sharcigiisa iyo aayaadkiisa qur-aanka kariimka ah anigoo ka inqilaaqayo ilaahayna horey u ballanqaaday walaqad katabnaa fi zabuuri min bacdi dikri ana alarda yariuhaa cibaadiya asaalixuun ilaahay uu yidhi ballanqaadka waxaa u dambay doona guulka adduun waxay ku hari doontaa dadka ilaahay rumaysan bay guulka u raaci doonaa u yidhi anuga ka intilaaqay yaanu waxaanu ognahay in wax socona aysan lahayn laakiin dad bay garaafanaysaahoo nidaam jiray oo intaasoosan lagu soo dhaqmayay markuu dumayo ummad buu ku dumi doonaa marka sidaa daraaddeed waxaan hadda kuu bilaabay ee dadka dimuqraadiyada meel mariyaan doonayo siday caalamka ugu gadaan waxay marna sheegaan maxaasintii wanaagyaalka ay leedahay marna waxay sheegaan nidaamyaalka kaloo iyada kasoo horjeeda cuyuubteeda sidii la yidhaahdo haddii aan nidaamyaalkii kale aan sheegnay inay wuxooda sax ahayn annagana wanaagyaal ay leedahay dimuqraadiyadeenni waa in la qaataa inay dadka sidaas ka dhaadhiciyaanay doonayaan marka waxyaalihii aan kuu sheegay waxaa kamid ah waxyaalaha ay yidhaahdeen dimuqraadiyada waa tajriba bashariya oo ah intaasoo sano soo socotay marka waa in la qaataa marka taas jawaabteeda waxaan ka bixinaa waxay tahay sidii hanti wadaaga u burburay oo awalba la burbuuninay ay kana ay u burburaysaa lianna waxay gaartay tariiq masduud ah lianna waxaanu ognahay dimuqraadiyadu sida loo wada waxay gaartay in la yidhaahdo aabbihii hooyadii mas-uuliyadda carruurtooda ka saaran intay ka baaluqaan keli a weeyaan markaa kadib ay wax laysku fasaxaa qof kasta wuxuu raba sameey dimuqraadiyadu waxay gaartay in loo samaxa ninkii inuu ninkii kale guursado naagtii naagtii kale inay guursato ay nidaamkii dimuqraadiya u gaaray wuxuu gaaray nidaamkii dimuqraadiya in layihaha qofkii xor wuxuu u yahay wax allaale wuxuu jirkiisa ku samaynaya ama zina ha noqoto ama khamre iyo ha noqoto ama naftiisa inuu dilaba ha noqoto qofkii xaq wuxuu leeyahay inuu kaniin iska cuno asiga adduunyada iska socodsiiyo marka waxaan leeyahay taas waa calaamaad fashalkii dimuqraadiyada ahayd inay dunto wax yarbaa ugu dhiman marka sidaa daraaddeed ma dhadhigi karo waxyaalo badan intaasoo sanay soo socotay waxaan leeyahay anigana khaatimadii bay gaartay inay dunto wax yarbaa ugu dhiman sharciga islaamka un baana meesha saaxada u soo haraya ballanqaadkaasna waxa weeyaan ilaahay baa sameeye aniga ma ah waa mid weeyaan midda kale waxay horey usoo yidhahdeen aan kuu sheegay markii ay yidhaahdeen dimuqraadiyada way bislaatay miraheeda aan wada guranno wixii khaladana waa laga bixi yaa waxay ku dareen shareicadii islaamka iyo wixii ayaga lamid ena waxa weeyaan ha la qaato laakiin bayna allahi wa bayna alcabdi fii masjidihi ha noqoto ilaahay addoonkiisa ha u dhexayso masjidkana ha ku ekaato taas waxaan u malaynaa si jawaab cad baan ka bixi oo waxaan ku tusiyey nusuus badan uu ilaahay qur-aankiisa kariimka ugu hadlay iyo sunnada nebiga calayhi salaatu wasalaam ay ku caddahay qofka bani aadamka hadday dadkii ay wax dhexdhacaan in xukunkii la qaadanayo sharci islaamka lagu kala baxayo in shareecada islaamka xuduud iyo qisaas ay ku jirto in shareecadii islaamka ahay mucaamalaad beec iyo sharikaad iyo wixii dhan ay u dhammaystiran tahay in makaarim ulakhlaaq oo aan dimuqraadiyada asal ku lahayn lahayna islaamka si xoog leh uu aaminsan yahay intaasoo dhan baan kuu sheegay marka waxaan eh, jawaabta soo gaarsiinay laba mid bay tahay adiga qof muslim haddii aad tahay haddii aad leedahay aayaadkaas qur-aanka amaba jiraanba haddee kufriga jid badan buu leeyahaye dhib ma laha ilaahay wuxuu le waaxala allaahu albayca waxarama aribaa ilaahay wuxuu leeyahay eh, fain طallaqahaa falaa taxilu lahu min bacdu xataa tankixa zawjan hayrahu qadiya ijtimaaciya qadiya beyca laga hadlay walakum fi lqisaasi xayaatun ya uli lalbaabi waman qutila madluuman faqad jacalnaa liwaliyi sulطaana falaa yusrif fi lqatli inahu kana mansuuran aayaadkaas oo hal dhibacaan ka sheegay oo malaayiin ay ku soo aroortay adiga haddaad leedahay aayaadkaas qur-aanka kuma jirta haddaad leedahayne waxaa ummadda ay ku ijmaacsan tahay ninkii aayad inkira inuu gaal yahay hal xarafoo qur-aan ka midii ninkii inkira inuu gaal yahay haddii aad tiraahda aayaadkaas waa jiraan laakiin waxa weeyaan waa la nasaxay haddaad leedahay oo dimuquraadiyaa lagu nasaxay waxaan leenahay sharciga ilaahay wax nasakhi karoon sharci ilaahay ahayn ma jiro sharaa'icdii haddii ilaahay hore u soo dejiyo oo nebiyullaahi muusa ibraahim ciisa nuux ay la yimideen shariicatu nebi moxamed baa lagu nasakhay ayagana sax inay yihiin markii ay ayaga lagu soo dejiya baan aaminsannahay hawshii ama ku camalfalkoodina shareicadaana lagu joojiyo ilahi wuxuu yidhi waman yabtaqi hayra alislaami diinan falan yuqbala minhu wahuwa fi laakhirati min alkhaasiriin diintan diin aan ahayn ilaahay aqbali maayo ayib marka ay saas tahay waxaannu leenahay sharciga islaamka wax nasaqi karoon sharci aan eh, ilaahay uu soo deji aan ahayn ma jiro waxaan aaminsannahay maa kaana muxamadun abaa axadi min rijaalikum walaakin rasuul allahi wakhaatama nabiyiina masaa-isha waa iswada nebi muxamed cid ka dambaysa ma leh macnaheedu waxaa weya sharcigiisa yabqaa ilaa an yarisa allahu alarda waman calayha marka wax nasaqi kara male aayad qur'aanna aayad unbaa nasakhisa waidaa badalnaa aayatan makaana aayatin a ilaahay ogow maa nansax min aayatin aw nunsiha na'ti bikhayrin minha aw miliha aayad haddii la nasaxa mid kale unbaa lagu nasakhaa dimuqraadiya iyo xeer iyo eh, maxaan ku yidhahda maslaxada iyo eh, danta iyo waxma nasakhaan sidoodaba marka haddii wixii aayad ilaahay ay yihiin haddii wax nasakhi kara aysan jirin in laga tagaaho laba shay mid baa looga tegi karaa in qofkii owba ogeyno nin jaahil uu iska yaha dal gaalo lagu dhex dhalay oo islaamkii waxba ka ogeyn iyo nin diiday oo yidhi aniga muslimaan ahay laakiin aayaadka islaamka kuma dhaqan kari waxaanu arkay in nidaamkan dimuqraadiyada ah uu ka fiican yahay kii islaamka haba jira kana iiga fiican marka saas tiraadna waa gaalnimo fii awsaci abwaabiha haddii aad tiraahdo bani aadan waxay qorteen yaa shariicada ilaahay ka fiican dabcan ninka muslimka ma dhihi karayo waxyaalo badan buu ka hormarinayaa oon kaaga jawaabi doon oo ay ka mid tahay qofkii wadankii weli eh, ummadii uma bisla in shareecada lagu dabaqtaa waa inoo imaan doonta anaa kaaga hadli doon ayb marka waxaa aada u foolxumaa in qof bani aadam uu yidhahdo sharciga ilaahay oo kariimka oo asaga naga abuurtay in aad tiraa maanta in laysku xukumo laa'iq ma aho ma habboono waxaa ka habboon qof bani aadan wuxuu qortay taas xisoob darra weeya waxay tahay waxaa weeyaan inkaar iyo nisbat اljahli ilى اllahi tacaala lianna waxaa weyaan macnihi waxay noqonaysaa ilaahay subxaanahu wa tacaala markuu sharcigan islaamka ah uu nagu soo dejinay in ummadan buu mustaqbalan imaa doontay inuusan ogeyn oo marka sharcigiisa uu ka og yahay dadkii loo soo dejiye keli ah oo munaasib u yahay ummadda kaloo imaa doontane waktigii shareecadii soo dejiye wakti ka baxsan maadaama ay yihiin duruuf uusan ilaahay ogeyn baa timid macnihi saasay ka dhigan tahay adiguna qur-aankii waxaa leeyahay caalim alghaybi waashahaada ilaahay wuxuu og yahay waxa maqan iyo waxa joog marka hadalkii waxaa isdiideen in aad tiraadid shareecada wakhtigan laa'iqumaa marka tiraadid ilaahay soo dejiyey wakhtigan dadka waxay ahaan doonaan ma ogeyn wabittaali shareeco munaasib ee ma joogto macnihi sidaasay ka dhigan tahay waa arrin aad u adag weyaan ayb waxaa la yaab leh qofkii asoo sheeganaya in sharcigii ilaahay inuusan laayiq u ahayn uu diiday inuu yidhaahdo markaan muslimaan haddana sii ahay haddii saas muslim lagu noqon lahay ibliis xataa muslim lagu noqon lahay maxaad ku tiri haddaad tiraa waxaan ku leeyahay ibliis ilaahay amarkiisa dhan waa qaatay hal mid unbuu diiday a asjudu liman khalaqta tiinan sidaasuu yidhi markii la yidhi maa manacaka an tasjuda limaa khalaqtu biyadaya astakbarta am kunta min acaliim qaala ana khayrun minhu khalaqtanii min naari wa khalaqtahu min tiin sidaasuu yidhi waxaad adigu ilaahay aad dhooba ka abuurtay anigoo naar layga abuuray inaan u sujuudoon ka dambeey maqaadi kari buu yidhi bal u fiirso hal amar buu diiday halkii amar markuu diiday muxuu mutaystay adigana sharcigii ilaahay oo ku dhaqanka ahay oo dhan baa waxaa tidhi ma la qaadan karo wax ka fiicanan hayna ibliisna hal xabar uu diiday markaasaa waxaa layidhi wa ina calayka lacnatii ilaa yowmi iddiin waxaa loogu daray laamla'anna jahannama minka wa minman tabicaka minhum ajmaciin bal u fiirso hal amar buu ilaahay kitaabkiisa ku sheegay ibliis inuu ka madax adkaysta halkii amar wuxuu ku mutay in lacnada ilaahay intuu adduunyada ku nool yahay o dhan ay ku duldhacdo qiyaamo marka la gaarana asiga iyo qaybta horyaalku u yahay oo daba socotoo dhan in naarta lagu buuxiyo hal amar uu diido intaas ku mutaysay adigana waxaad rabtaa inad tiraa qisaasta aayaadkii ku soo aroortay zinadii aayaadkii ku soo aroortay makaarimu akhlaaq aayaadkii kusoo aroortay beec iyo shiraa iyo wixii ku soo arooroo dhan inad jumlatan wa tafsiiran aad diidid oo aad tiri aniga muslim aan ahayn taas macnaheedu waxay tahay xoog weeyaan arrintana xoogka ma socotee waxa weeyaan addoon miskiin oo daciif aa ah tahay maalinkii ilaahay uu doonana ku abuuraya maalinkii uu doonana waa ku socodsiinaya marka maadaama adiga aadan cid ku noolayn kartoon ilaahay aysan ahayn ay jirin wax ku dilayoon ilaahay ahayn uusan jirin miyaysan habbooneyn masiirkaada cidda uu dambay doonto inaad adduunyada noosha aad ka dambaysid welijeedada intaas keliyaa laga hadlaya marka walidaalika u fiirso ee nebi maxamed calayhi salaatu salaam ilaahay wuxuu ku yidhi ku dheh قل ina صلاatي ونسكي ومحyاaيa ومmاtي للh رب العاaلمين لا شhريiكa لh وبذلكa أمرت وأنا أول المسلمين qul أغyر اللhi أبغي ربا wahuwa رب كuلi شhيء aaيaadkaas u fiirso waxaa lyidhi waxaad ku tidhahdaa dadka oo dhan inay ahaadaan ina salaatii wa nusuki aniga dukashadayda aan dukanay iyo nusuga camalka aan samaynay iyo wamaxyaaya wamamaatii noloshayda iyo geeridaydaba lilaahi rabbi اlcaalamiin marka ma dhici kartaa inaad adiga maanta markii salaada gelaysa aayaadka istifsaaxa lagu sameeya oo salaadaa lagu gala ilaahan kugu dhaariye nin dhahay aniga markii aan maxkamadda taga buugaan la soo baxaya markuu salaada galayana ilaahay baa noloshayda iyo geeridayda iskale been baad ka sheegtay wa maxdaaya macnaheedu waxa waaye waxaan ku dhaqmay waxaan ictiqaadinay waxaan eh, aan eh, sacyinaya inaan qabto ilaahay baan dartiis u qabanaa saas waa ومحyاي للhi رب العاaلمين ومmاtي للhi رب العاaلمين صلاatي للhi رب العاaلمين للahidaasay u taala marka مaعنهeed waxay noqonaysaa inaad ilaahi subxaanahu wa وataعaalى adiga noloshaada dhan aad ka gadi oo aad tirahdid aniga haddaan noolahay waxaan ku dhaqmaya iyo waxaan اعtiqاadinaya iyo waxaan eh, aan ku shaqaynaya iyo waxaan bixinaya iyo waxaan qaadanayo waxaan ugu dambaynaya ilaahay sharcigiisaan ugu dambaynaya saasaa salaada ku leedahay markaasaa waxa weeyaan markii aad meel kale tagtidna wax kalead ku hadlaysaa taa arrintaa way adag tahay inaad ka fiirisid weeyaan marka waxaa la yaab leh inuu qofka bani aadamka u gaaro xumaantiisa inuu sheegto ilaahay sharcigiisa iyo qawaaniintii ilaahay uu ummadda u jiday sharciga ilaahay ummadda u jiday in qofkii uu yidhaahdo bani aadamka uma habboono uu yidhaahdo waxaan aniga qora ayaa u habboon marka waxaa la yaab leh oon weligii ku xasuusinaya ilaahay inuu yidhi alaa lahu alkhalqu waalamru tabaaraka allahu rabbu alcaalamiin haddaysan jirin qof bani aadam ahoo ilaahay abuuristiisa uuna abuuray kula murmay haddaysan jirin waxay aheeday in asiga amarka looga qaato waa iskeenayaan maadaama adiga aad niman ilaahay ahayn uusan ku abuurin waa inuusan niman ilaahay ahayn uusan ku xukumin saas waay alaa lahu alkhalqu waalamru ilaahay asaa ku abuurtay amarkana ka qaado markaasuu ilaahay isku ammaano fatabaaraka allahu rabb alcaalamiin marka haddii annaga aan leenahay annagaa is abuurnay ama wax baan abuuri karnaa waxaan ku doodi karnaa markaas inaan qaanuun iyo nidaam aan samaysan ilaahayna wuxuu uri yaa ayuha annaasu duriba mahalun faistamicuu lah ina aladiina tadcuuna min duuni illahi lan yakhluquu dubaaba walow ijtamacuu lah marka abuurinta ilaah inuu keli u yahay waxa uu daliil ah waxaa ilaahay u yidhi wardadiyo habuur i dhegeysa mitaal yar baan idin siinaya iyo tusaala haddii ilaahay wuxuu idhi haddii ummadda dhan ay isku timaado iyo waxaad ilaahnimo u caabudaysaan lan yakhluquu dubaaban tixsigaa ugu yare hal tixsi ma abuuri karaan buu ilaah yidhi ayib walow istamacuu lahu hadday u kulmaan dadka khubarada oo mukhtabaraadka dawligaa fadhiyo dadka cilmiga samaynaya wax bani aadam ha la abuuro ama wax ka yaroo sidii tixsiga oo kale ha la abuuro haddii la yidhaahdo waxa weeyaan hadday isku yimaadeen xataa kari karin maayaan marka maadaama ilaahay abuurinta saas uu u leeyahay yaa waxaa ka laasimaya amarkii iyo dhaqankii iyo maamulkiina ilaahay inuu subxaana wa tacala lagu leeyahay uun sharcigiisa ugu dambayn ayb waxaan weydiinaynaa dadka waxay yidhahdaan dimuqraadiyada mutatawira weeyaan waxaa weeya waxay la tatawuraysaa la horumaraysaa qofka bani aadamka horumarintiisa horumaritaankaasa laga hadlaya haddii horumaritaanka aad ula jeedaan qofkii bani aadamka ahay khalqigiisa wax abuuritaankiisa wax iska bedela maa ku yimi oo waa maxay qofkii bani aadamka ilaahay markuu bilowgu abuuray waxaa lagu abuuray laba indhood laba lugood laba gacnood intaasuu leeyahay waxaa jira insaan tatawara oo saddex indha la baxay oo afar lugood yeesta oo saddex gacmood iyo isnimayaa jiro mase insaankii maalinka ilaahay abuuray siduu u abuuraybu ilaa yomina haada yahay nabiyullaahi aadam suuradii lagu abuuray annagan aan ku soconna marka tatawurka aad sheegaysa ma xaggii abuurkiibaa isbedelay taasa waa wax isweydiin leh waxaan umalaynaa jawaabtaas ma jira ilaa nadariyadii ninkii eh, ou lahay daarun ou lahay uri qofka bani aadamka ah wuxuu ka yimid asiskiisa xayawaanaad marxaladuu soo maray daanyeernimay ahayd markii dambe xaqiiqadan xataa qoladii asaga dadka ugu dhowbaayo baa ku qasashay waxaa layidhi haddii daanyeer ou noqonayo insaan hadda inta bani aadamka ou noolaay kumanaankan sana daanyeerkii joogi jooga muxuu insaan isugu bedeli waay kii hore hadduu insaan isugu bedelay wax jira ma ah ilaahay baa noo sheegay ilaahay inuu khalqiga uu ka abuuray min salsaalin inuu ka abuuray waa dhooba angegan yuu ilaahay naga bilaabay markii dambena ilaahay wuxuu naga abuuray laba abaweyn alam nakhluqkum min maain mahiin fajacalnaahu fii qaraarin makiinin ilaa qadarin macluumin faqadarnaa fanicma nicma alqaadiruun bal u fiirsa ilaahay wuxuu hi laba aab baan idinka abuurnay biyo qurun ahaan idinka abuurnay qofka shahwadiisa dumar iyo rag waxay ahaadaanbu haddii korkiisa meeleed ay kaga dhacaan waxaweyaan waa istiqyaarsanaon iska dhaqoon lagu arkin buu jecel yahay waxaa sidaas oo qaymaha darannaha laydinka abuuray baa lii maain mahiin biyo aadadii haaraysana laginka abuuray marka taas waxay ahayd inay nagu dhaliso annaga bani aadamnimadeenna iyo tawaaduceenna iyo ka dambayn ilaahay aan ka dambayn in nagu dhaliso yay ahayd laakiin inu madaxa taagno oo aan nidhaahdo ilaahay sharcigiisa wax ka fiicanan annaga hayna inaan idhaahdo waxay tahay macnaha waxa weyaan xaqiiqadii anaga noola abuuray yaanan fahmin sideeda walidaalika shaacirka wuxuu uri low fakara annaasu fii ma fii butuunihimu mastashcara alkibra shubaanun walaa shih dadka hadday aad ugu fikiri lahayn calooshooda waxa ku jiro wax isweyneeya maba la arki lahayn wiil iyo aabbabo nin weyn iyo nin yarba liannahu qof waxaa weye adiga calooshaada mashquul baad aada ximbaarsan tahay bal u fiirso calooshaada kaadi iyo xaar baa ku jira haddaad macno isla leedahay ood moodid qof bani aadan oo isla weyn oo ilaahay la tartami karo shariicadiisa ka bixi karo bal adiga gooni isugu laado ilahi wuxuu uri wa fii anfusikum afalaa tubsiruun bal naftiina bal gooni ugu laabto isfiiriya baa layidhi naftaada haddaad fiirisid baaba adigu mucjiso kaaga filan marka xaqiiqadaaday ku ogeysiinaysaa bani aadam inaad tahay iyo awooddaada intay laagtahay ayib haddii aad u jeedaan markaan qofkii bani aadamkaay waa tatawuray oo waa maxay culum dhaadheeruu gaaray horumaruu gaaray maxaan ku yidhaahdaa diyaarad buu fuulay mariikhuu gaaray waxaan ku leenaha cala alcayni arrin jirta waa insaanka sidaas waa ku tatawuray sanad kastaba sanadka ka dambeeya waxyaalo badan baa dadka u iktisaafi karaa laakiin xaqiiqada markii la yidhaahdo kullu daalika taysiir weeyaan ilaahay uu noo fududay ilaahayna waana amro ilaahay wuxuuna yidhi wayakhluqu maa laa taclamuuna markii waalkhayla waalbigaala waalxamiira litarkabuuha waziinatan ilaahay markuu yidhi wayakhluqu maa laa taclamuuna dadkii algulacda waxaa layidhi hadda maanta dameera iyo geel iyo fardaad fuulaysaan waxaa imaan doonta waxyaala badoonaadan ogeyn arrinka dadkiina hadda joogo wixii waa yimide sidaas oo kale annagana waxaa naga imaan doona ajyaal dambe oo naga dambayso laakiin waxaasoo dhan waxay u baahan tahay akhlaaq lagu hago iyo shariica lagu xukumay u baahan tahay shareicada islaamka way ku ogoshaa horumar kasta inaad gaartid meel kasta waxa weeyaan inaad asraartan kownka ilaahay duldhigay inaad wax ka ogaatid ceeb ma aha waxaanu ognahay ninkii ugu horeeyo qamarka gaaray in uu maqlay allaahu akbar allaahu akbar inuu maqlay ruuf inuu ahay ninkii ugu horeey owrow aadaankan masaajida markii masar la geeyey oo masaajidii aadaanka ka maqlay owr waxaan maxay tahay buuri markaasuuri waxaan waxaa layidhi salaadaa lagu ogeysiiyaa markaasuuri xaqiiqada ma idiin sheegaa buuri maalinkiin qamarka aan aaday sawdkaan mid la mid ahan ilaahay ugu ogyahayaan maqlay buuri ninkii waxay dhacday in asiga hadalkiisa o dhan taktiim lagu sameeyo la aamusiyo in saxaafadana loo diido waxaa la yidhi haddii arrintan siday tahay loo sheego caalamka dhan inuu islaamay noqonaysa sidaa daraaddeeda xaqiiqada waxay imaanaysaa waxa weeyaan kownkan horumarkiisa markuu hormaro waxaad gaaraysaa inaad ilaahnimadii oo xaqa ahay adaad usu ogaad walidaalika ilahi wuxuu idhi sanuriihim aayaatina fi alaafaaqi wa fii anfusihim xataa yatabayana lahum anahu alxaq bal u fiirso annaga cilmiga in la iktisaafo ina meel weyn la gaaro wax dhib umaba arkabno waxaa yeelay kullamaa qofka bani aadamka ah ou jahliga ka baxo ou culumtan asraarta oo ilaahay duldhiga koonkan uu wax ka ogaado waxa weeyaan ilaahnimo ugu sii dhowaanayo ilahay walidaalika bal u fiirso ina fii khalqi الsamaawaati wاlardi waاkhtilaafi اlleyli wالnahaari laaayaati liuli lalbaab aladiina yadkuruuna allaha qiyaama waqucuudan markaad u fiirisid tafakurkaas kownka lagu tafakuro iyo culuntiisa la ikhtiraaco waxay tahay xaqiiqa ahaan ilaahay inuu waaxid wayba kutusinaysa sanuriihim aayaatina fi laafaaqi wa fii anfusihim xataa yatabayana lahum anahu alxaq waxa weeyaan kullamaa kownkan asraartiisa aad ogaatid waxaad ogaanaysaa inay awood weyn oo ilaahay subxaanahu wa tacaala u gaar leeyahay in asraartan iyo waxaan qiimaha badan lagu sameey ee wax iska yimid inaysan ahayn wax bani aadam ay samay kara aysan ahayn ayaa lagu ogaan karaa walidaalika waxaa la yaab leh in gaaladii ay leeyihiin haddii layidhaha gurigan saan u qiimaha badan ayaa dhisay haddii layidhaha gurigan asaa iska dhismay yeeli maayaan waxay ku leeyihin caqligayga ma rumaysan karo gurigaana iska dhismay ma rumaysan karo ayib laakiin waxaan waxaad rumaysanaysaan toonkan dhan oo samaawaad iyo ardada leh keligiisa iska abuurnayna waad rumaysan tahay gurigan keligiisna waa dhismay ma rumaysnid caqliyaro weeyaan walidaalika waxa weeyaan wax aad iyo aad u qiimo badan qise waxaa laga sheegay abuu xaniifa intii dad u yimadeen yaa yidhaahdeen ay kala doodeen koonkan yaa abuuray markaasuu yidhi ilaahay baa abuuray maya bay yidhahdeen asiga iska abuurnay koonkan asigoo samaawaadka arbada leh ilaahay baa iska abuuray markaasuu wuxuu yidhi jawaab fiican idinku imaanaa buu yidhi maalinkii dambe wuxuu yidhi waxaan suguu hayaa safiina baddaan ku soo dhex socdoo markab ah yaan suguu hayaa buu yidhi waa igu soo daahday markaasuu yidhi yaa wadaa layidhi markabka maya cid ma wada buu keligiisaa soo socda waa imaan doonaa buu yidhi markaasaa yidhahda waxaanan qaadanayni markab dhan oo bad ku dhex jira oon cid wada ayna jirin annaga kaa rumaysanayna wuxuu yidhi adinka haddaa taas iga diideen wax ka weyn baad ba adinka aad ogosiin maxaad kaska diidaysiin buuri oo waxaad adinka ogosiin koonkaa dham oo samaawaad kaloo ashjaar kaloo bani aadamkaa yaa iska yimid wax sameeya ma leh aad aaminsantihiin waxaad diidaysiin markab keligiisoo badda iskaga dhex socdana cidma wadda ma leh haddaan idiin waa diidantihiin hadalkooda wuxuu ay ogaadeen inuu hadal sax inuusan ahayn caqligana uu kaao imaanay ayb marka waxaa isweydiin leh in eh, aad qofkii oo weydiiyo war maxaa uu sabab ee shareicada islaamka hadduu ilaahay annaga na abuuray oo caqli noo sameeyey haddaan annaga nidaam iska samaysanno oon dhexdeenna isku xukumino shariicada islaamka maxay noogu diidaysaa oo middaas maxaa loo yidhi waa gaalnimo oo aayaadkii qur-aanka waman lam yaxkum bimaa anzala qaanuun dhista ma ogola laamar laba amar midkood marka ugu horayso ina taxaakuma ilaa sharci illaahi juzun min cibaadatihi tabaaraka wa tacaala waalcibaadatu laa tusrafu ila lilah bal u fiirso marka horota baada wax loo xukuntamo waxa weeyaan sharciga ilaahay oo loo xukuntamaa waa cibaado hadday cibaado noqotayna cibaadadana inaan ilaahay niman qufan ahayn ilaahay cidan ahayn in lagu dhowaado oo lagu caabudo ma bannaano sidaa daraaddeed aayaadkii hore aan kugu sheego in alxukmu in ilxukmu ila lilahi amara an laa tacbuduu ilaa iyaahu si fiican u xasuusa macnaheeda iyo qisadii cadi bni xaakim oo aan horey kugu sheegay oo markii ay yidhaahdeen ana ittakhaduu axbaarahum wa ruhbaanahum arbaaban min duuni illaahi ou cadii ou yidhi ilaahay rasuulkiisi ou dadkaas ruhbaanta annaga ma aanan caabudi jirin ou nebigi yidhi waxay idiin xalilaan miyaadan xalilan jirin waxay idiinka xarimaan maadan iska xarimi jirin markaasuu yidhi nacam saas waa dhici jirta markaasuu nebigu yidhi tilka cibaadatuhum qofkii inuu wuxuu ka xaaraamtii nimeeyo oo la qaato wuxuu kuu xallilana la xalaashaysto waa qofkii ood caabuday saasaa loogu amar marka ilaahay wuxuu u diidayaa in asiga sharcigiisa waxaan ahayn loo xuguntamo waxay noqonaysaa cibaadadii oon ilaahay icdan ahayn lagu caabuday noqona taasna ilaahay ma bannaan mana ogolo waa tan ilaahay uu reer bani israa'iil iyo umamtii kasii hora wuxuu ilaahay ku yidhi waman lam yaxkum bimaa anzala allahu fa ulaa'ika hum lkaafiruun ninkiin ilaahay sharciga soo dejiyey isku xukumin waa gaala buu ilaahay u leeyahay marka ha u umarayni waxay reer bani israa'iil ku gaaloobeen oo diintii ilaahay inay ka baxaan ay qaanuun dhigtaan ay gaal ku noqdeen adigoo muslim eena muslimku ahaa maysid haddii shareecada islaamka aad ka baxdid ee gaalada nidaamkeeda aad samaysatid inaad dembigaas aad ku dhacaysid oo ay reer bani israa'iil ku dhaceen oo gaalnimada waa inaad ogaata hada waa mid weeyaan midda kale ina wadca alqawaaniin min jihati albashari tasfaa bihi albashariya nuqdada labaad in la yidhaahdo bani aadamka ha la dhaafo waxay rabaan ha isu dhigtaano haddii la yidhaahdo macnaheedu waxa weeyaan bani aadamka oo gacmahooda isku cadaabo koonkii oo la fasaadiyo saasay noqonaysaa ilaahay subxaanahu wa tacaalaana ma ogolo khalqiga asiga ou abuurtay in lagu cayaaro ilaahay ma doonay haddii layidhahda nidaam ilaahay nidaamkiisa ahayn kownkan ha lagu xukumo macnaheedu waxay noqonaysaa attalaacubu bilkowni kownkii ilaahay oo lagu cayaaray noqonaysaa ilaahayna cayaar ma ogolo oo ilaahay wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala wamaa khalaqna aلsamaaءa wاlأrda wmaa baynahumaa baطila samaawaadkii ardada inta u dhexaysa annaga beebeen uma abuurin afa xasibtum annamaa khalaqnaakum cabathan wa annakum ilayna laa turjacuuna ma waxaad u malayseen inaan idiin abuurnay cayaar cayaar oo annaga aan idiin abaalmarinayn ilaahay wuu ka nasahan yahay inuu koonkan cayaar u abuuro marka koonkii lagu cayaara waxaa ka mid eh nidaam ama qaanuun oo qof bani aadan uu dejiyo khalqiga ilaahay in lagu maamulo la yidhahdo waa koonkiio lagu cayaaray noqonaysa waa qayb ayb cayaartii waataan kuu sheego o had bani aadamka waxay nidaam ahaan u samaysanaan waad ogtahay ayb waxaan oo kale oo loo diidaa waxay tahay waxaaban caqli geli karaynin bani aadamka waxaa isku dira waxaa ka mid eh, ah laba qofoodoo isku darajo ah inuu nin warqad wax ku soo qorqoro yidhaahdo aniga nidaamkaasaan dejiyey waxaasna waan xaaraamaan ka dhigay waxaasna waan ogolaaday marka adiga qofka ah bani aadam kula mid ah sow wax kaaga xarimi karaa sowse waxna kugu ogolaan karaa waa mas'alada xataa dadka qaanuunka dejiyo oo ay caalamka ku magacaabo musharixiinta waxaan jawaab u la'nahay waxaa ka mid ah bay yidhaahdeen yani waxaan dadka ka qancilaanahay annagoo adinka idiin lamid ah oo bani'aadamnimadii iyo sifaadkii o dhan idiinla wadaagsanno waxaan idiin dejinno xaaraam iyo xalaal eh annaga naga qaata wixiin idinka xarimnaa xaraam eh, wixiin idiin xalilnaa idiin xalaal eh inan idhaahdo dadkiisaan ugu qancinaa mushkila nugu noqotay baynamaa bal u fiirso shareicada islaamka ah ninka qaadiga iyo ninka weliyulamrigo madaxweyne madaxweyneah iyo ninka wasiirka ah ummadda waxay ku maamuleen haddii dhabta loo yimaado shareeca islaamka ay ku maamuleen hadhow haddii aan idhahdo warniya waxaan adigu mutaysanaysa od igu xiraysa ama aad igu ganaaxaysad inteed ka keentay markaasuu ku leey aniga ma aha aayaddaas qur-aankaa sheegtay ilaahay baana naga wada weyn oo asiga na abuurtay asigaana noo jiday haddii qofkii u yidhaahdo wuxuu ku tiiriyey arrin weyn iyo waxaad aqbali kartid laakiin haddaan ku yidhaahdo waxaan aad samaysaan kuugu dilayaa marka maxaad iigu diraysaa aan arkay arrintaas anigaa saas ila tahay sidaad iiga aqbashid way adagtahay marka bani aadamkii waxyaalaha isku dagaalayeen waxaaba ka mid eh dad adiga kula mid ee eh qawaaniin ay degsadeen aan isku xukunno oo dad annaganala mid ah waxay noo xarimeen noo xanoo xariman wixii ay noo xalileen noo xalaal caqligaa diidaya kastaan meel kale la gaari ayib midda saddexaad waxa weeyaan ina cilma alinsaani qaasirun fii ma yushaahiduhu qofka bani aadamka aadamkaa markuu meel ku nool yahay markuu qaanuunka dejinaya wuxuu fiiriyaa dadka muyuulkiisa waxaan dadka waa jecel yihiin waxaan waxay ila tahay maslaxa ugu jirto waxaan dhibaa ugu jiro markuu saas leeyahayna wuxuu ka intilaaqayaa bii-ada uu ku nool yahay iyo maskaxdiisa yar inta caqligiisa ay siisay iyo waxa u muuqda yuu ka intilaaqayaa oo macnaha uu ka dejinaya marka meesha waxaa ka baxay insaanka kaloo qaarad kale ku nool adiga africaad ku nool tahay nin kale aasi uu ku nool yahay nin eh, australia uu ku nool yahay nin amriika uu ku nool yahay ninkaas wuxuu jecel yahay iyo wuxuu necab yahay iyo wax maslaxad u ah ma garan karaysa adiga adiga waxaad garan kartaa haddiiba la yidhaahdaba dadka kula nool iyo bii'adaybaad ku nooshahay walidaalika waad aragteen ninkan gobolkan degan waxyaala ceebay u arkaan gobolka kale ninka degana wixii islaamiga ahay bay wanaagba u arkaanba macnihii waxay tahay qofka bani aadamka mafaahiimtooda iyo cuquulkooda ma wada sinno muyuulkooda iyo waxay sidii u arkaana ma sinna marka haddii adiga aad tiraa qaanuunan dejinaya qaanuunkaas ummadaha dhan ha lagu xukumo macnaheedu waxay tahay dadaan warka aadan ka haynin waxay jecel yihiin iyo siday u fikiraan iyo maslaxadooda aadan u haynin yaad waxaad ku dabaqaysaa adiga maslaxadaada iyo adiga fikirkaada iyo noloshaadaad inaad ku dhaadhicisa aad doonaysa waxa dhan oo laysugu hor imaanaya taas weeyaan adiga waxaad leedahay aniga waxba uma arka haddii gabadhii ay noqoto qof weynoo siddeed iyo toban sana ay gaarto inay guri iska furato jirkeeda iska gadato aniga waxuma arkayaad leedahay nin kalena wuxuu u arkaa gabadhiisii ama reerkiisi ama walaashiisi inay waxaa samaysa ama xumaan lagu sameeyo naftiisa in la gowka jecelyahay marka seedow dhici kartaa marka adiga rooyada adiga kuu gaarka ah inaad nooga dhigtay qaanuun oo ummadaadan ha lagu xukumo aad tiraasay ku dhici kartaa ayib taas ka soo tagnayba qofkii bani aadamka ahay marka tiraa sharci baan dejinaya waxaa imaan doonta ajyaal dambo hadda aan la abuurin marka tiraahda aniga sharcigaanaan u dejinaya qaanuunkan ha lagu xukumo dadkii noolaay ma ahana waxaad u dejinaya dad dhima oo hadda imaan doono annagana waxaan yidhi qofkii bani aadamkaoo dadkii la noolaay oo meel kale ku noolaay waxay yihiin garan waaye ummad imaan doonto waxa uu munaasibka ee ah ma garan karo marka bal u fiirso waxyaalaha loo diidaya qaanuun in laysku xukumo layidhahda bani aadamka takhabud baa ka dhacaya oo waxa weeyaan derbi bay madaxa la gelayaan ayib sidaas oo kale waxaanu leenahay qofka bani aadamka waxa loogu diiday inuu qaanuun dejiyo waxaa dhici karta qaanuun inuu dejiso boqol faqra inuu ka kooban yahay kaba soo qaado xataa min baab waxaa la yidhahdaa atasliim jadalan haddaan idhaahda qaanuunkaas boqolkiiba konton uu ninkaas ka casiibay kontanna waa ku gafay sidaasum baynu markii aan u dagaalno nidaada caqligiisa aad u shaqeeyey macnihii waxay noqonaysaa in kontonkaas uu ku gafay ayadoo gafkaas oo khaladka ah in ummadii lagu dabaqo bal u fiirsa qaab qaabdaradeed qof bani aadam khata'iisa ee uu intuu dadaalo ee khata'ii markaa laga dhigo sharciga ummadii oo lagu dhaqo waxaad noqonaysaa in ummaddii khata ama gaf ama eh, maxaan ku yidhahda khalad dhacay inay ummaddii oo dhan ay ku cadaabmatay noqonaysa ilaahay subxaanahu wa tacaala min miisati sharciga waxaa ka mid ah eh, in allaha laa yuqiru nabiyahu calaa khata bal u fiirso aayad haddii xataa nebi muxamed ay dhacday inuu ijtihaad sameeyo ee ilaahay suu doonay si aan ahayn uu nebiga uu xukumo isla markii aayad baa soo degaysa waxaa ila arrintaas ka noqo sidaas khalad bay ahayd waxaa ka mid eh ghaswatu asaara badri markay dhacday oo dad badan lasoo qafaalay nebigu wuxuu ma wada dilnaa mase waa iska daynaa markii dambe nebiga saxaabta badigeed maadaama u baataa la iska dayo cumar ibnu khadaab iyo dad yarna ay yidhahdeen halawada dilo uu nebiga iska dayay aayad baa soo degtay markaasaa ilahi wuxuu ihi maa kaana linabiyin an yakuuna lahu asra xataa yudkhira fi lard turiiduuna carada adunya wallahu yuriidu alaakhira wallahu casiizun xakiim lowlaa kitaabu min allahi sabaqa lamasakum maa akhadtum cadaabun cadiim bal u fiirso gaf yar oo nebiga ijtihaad uu qaatay oo asxaabtiisa la tashaday yaa ilaahay wuxuu idhi haddii aan amarkayga hore uusan jirin oo ahayd in nebi moxamed ummaddiisa aan ciqaab lagu dhammaystira haddaysan kaas ahaan lahayn kulligiin ciqaab baa idinku soo degi lahay waana idin wada dhammayn lahayn baa la yidhi marka khaladki sidaasaa looga noqonaya laakiin qofkii bani aadamka ah haddii uu yidhaahdo khalad baan aniga xukumaya khaladkaygina ha lagu socdo macnihi waxay tahay qofkii bani aadamkaa ah inuu yatakhabad fii kulli hada shareecada islaamka marka intaasoo dhan way ka nasahan tahay ilaahayga noo jiday shareecadan islaamka wuxuu nooyahay annaga xaalkeenna wuxuu og yahay ninka kale oo muslimka ah, oo maraykanka ku nool oo afrika ku nool oo aasiya ku nool oo austraaliya ka nool ku nool ilaahay baa wada abuurtay mid kasta waxa asiga uu dancina waa og yahay markaasuu ilaahay wuxuu noo jidaynayaa shariica kulligeen wada qalanto kulligeen aanu wada maamulin karno haddana ilaahay asagaa khalqigana abuurtay ajyaalka dambe oo imaan doontana ilaahay asagaa abuurtay wuxuu noo jidaynayaa axkaam kulligeesba kulligeenba noo wada cuninto oo noo hagaagsan ku wada dhaqmi karno maadaama ilaahay uu yahay magafo weeyaan ilaahay subxaana wa tacaala ilaahay wax kama qarsoono yaclamu sira wa akhfa ilaahay wuxuu og yahay caliimun bidaati suduur marka sidaa daraaddeeda sharciga ilaahay markuu leeyahay yaan shareecada islaamka waxaan ahayn aan lagu dhaqmin markuu leeyahay ilaahay wuxuu unoo doonayaa annagoo makhluuqaadkiisa ah inan annaga aan isku cadaab mudanin waxaan jirin annaga aan intan dhiganno yaan dhibaatadaas ayna nagu dhicin daraaddeed yuu ilaahay naga xarimo wuxuu idhi afa xukma aljaahiliyati yabquun waman axsanu min allahi xukman liqowmin yuuqinuun dabcan taasaa layskaga baahan yahay ayib dadka kale waxay leeyihiin nuqtada kale waxay leeyihiin dadaa waxay leeyihin annaga muslimiinana reer galbeedka iyo duruusta ay soo qaateenna wax baan ka fahmayna oo waxaan aaminsannahay shareecada islaamka majaalaadkan oo oo hadda aad sheegtay way ka wada hadashay laakiin shareecada islaamka wuxuu leeyahy waa jumuud way qallafsan tahay macnaha waxa weeyaan lagama wada heli karo wax allaala dhacdooyin wax allaala bani aadamka wax lasoo gudboonaadoo dhan xal looma heli karo shareecada islaamka waa wax yar oo kooban oo meelkeeda ku qallafsan marka ummantina way badatay qadaayaadkii iyo axkaamtina way badatay waxay u baahan tahay qaanuun dadkaas hayi karoo daba soco kara sidaasay dad leeyihiin marka annaga waxay leeyihin qaanuunkeenna sooma aadaan arkaynin bil kasta ama sanad kastaba waxaa lagu samaynaya icaadatu nadar in mar daba dib loo fiiriyo in qaanuunkii tatwiir lagu sameeyo horumar oo wax laga bedelo adinka shariicadiina waxaa weeyaan meelkii ay soo degtay ay ku ag tahay oo wax horumar sii gaarsiina nasi wax ka bedelaa ma aha marka waxaan leenahay mushkiladaas waxay kaaga timiday liana aladii wadaca alqaanuuna hum basharun kaafiruun bani aadam ay fikradooda gaaban tahay baa qaanuunka dejiyey walidaalika ummaddii lama jaanqaadi karo oo kulla mara aw ummaddii ay meel gaartaba qaanuunkii waa dib maraya marka waxay u baahan tahay qaanuunkiinnii aad gacanta ku dhigateen in lasoo kiciyo oo la yidhaahdo ummaddan ha la jaan qaado annaga waxaanu leenahay shareecada islaamka ah marka horaaba waxaa loo dejiyey bani aadamka maalinkii la abuuray ilaa uu ka dhinto si wax la jaan qaada hal mar loo dejiyey waxa waxaa u dejiyana waa ilaahaygii abuurtay haddana og waxa imaan doono og wixii dhacay og wixii annaga noo munaasib ah sidaa daraaddeed waxay shareecada islaamka la timid qawaacid waaweyn oo kulliyaad ah oo qofka bani aadamka weligiisba